alxamdu lilah alxamdu lilahi wالsalaaةu wasalaamu عlى rasuuli اllah wعlى alihi wصaxbihi wman اhtada bhudah wbacdu faالsalaamu عalaykum wraxmat اllahi tacala wbarakaatu waxaynu sii wadaynaa biidni اllahi tacaala kitaabkii aynu akhrisanaynay ee tafsir اlbaadi'iin biاsilaaxaati almuxadisiin waxay inoogu joogtay halka uu mualifku kaga waramay mowduuca cilmu cilmi اlxadiid ama culuum اlxadiid mowduuca ay ku saabsan tahay iyo inay ku saabsan tahay asaaniidda iyo iyo mutuunta mutuuntaasi ha ahaato mid marfuuca ama mid mawquufa ama mid waxay maaragtay maqtuucaada waxa uu inoo sheegay oo kale sheekhu in aathaarta saxaabadana radia allahu tacaala canhum cilmigan loo isticmaalo walow asalka asal ahaan ha loogu talagalo cilmigan xadiiska nebiga caleyhi salaatu wasalaam waadix ikhwaan nacam markuu inoo sheegay inay sanadka iyo ku tacalluqdo mowduucan culuum ulxadiid inuu sanadki iyo matniga ku tacalluqa markuu inoo sheegay sanadkii iyo matnigii tacriifinay waxa uu yidhi mualifka kitaabku xafidahu اllah asheikhu moxamed ibn cali bn xizaam albacdani alyamani macna الsanadi wاlisnaad qaala bnu jamaca qala bnu jamaca alshaaficiyu raximah اllah fi lmanhal الrawiy السند هو الإخبار عن طريق المتن وهو مأخوذ إما من السند وهو ما ارتفع وعلى من سفح الجبل لأن المسند يرفعه إلى قائله أو من قولهم فلان سند أي معتمد فسمي الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله والمحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد waxaynu nidhi kitaabkan fawaaiddiisa waxaa ka mid ah maqaasida aynuu dhignayna ka mid ah ama aynu uguba celinayba waxaynu ku baran doonaa culimmadii cilmu lxadiid annabowi calayhi salaatu wasalaam ku ahaa aimada ee loo daba fadhiisanayay waad baranaysa ko waxaa kaloo lagu barayaa maxay kutubtii kutubtii fanka laga qoray ee fankan u ahayd usuusha muctamadkee la ictimaado ahlulcilmi ugu kutubtii ay ka alifeen sanad iyo isnaad labadaa kelmadood buu macnahood halkan ku sheegaya ugu horeyn ibnu jamaaca jiimka maxaa idiin saaran ya dame damahaasi waa qalad sawaabkuna waxa weeye jiimku wuu fadxaysan yahay sawaabku waxa weeye jiimku inuu yahay maxay maftuux wuxuu yihi sheekh iyaga sheikh اlcusaymi xafidahu اllah wabnu jamaaca kaljamaaca arday baa weydiiyo ku yihi sheekh maa dabdu ibnu jamaaca markaasuu yihi wabnu jamaaca kaljamaaca muxuu ka wadaa siday aljamaaca jiimteedu maftuux u tahay ayuu ibnu jamaaca jiimkiisuna maxay u yahay maftuux si kale haddaynu idhaahno ibnu jamaaca kaljamaacati kitaabatan aw khaan wa eesh wa lafdan saa ma wa lafdan dhawaq ahaan iyo dhigaal ahaanba waa kaljamaaca nacam markaa wey ibnu jamaaca waa caalim min culamaai shaaficiya waxaa la idhaahdaa badruddiin abu cabdillaahi muxamed ibnu ibraahim ibnu sacadallah ibnu jamaaca alkinaani ashaafici waxaa la yidhaahdaa badruddiin abu cabdillaahi muxamed ibnu ibraahim ibnu sacadallah ibnu jamaaca alkinaani ashaafici waxa uu dhintay raximah llah sabcumiya wuxuu dhintay eh, sanata alaain wa alaaiina wa sabcumiya toddoba boqol iyo saddex iyo soddonkii hijriga ayuu dhintay waa min waa min aimati shaaficiya wa culamaai hada lmadhab culamaai hada almadhab alkibaar ayuu ka mid yahay waa waxa uu ahaa caalimun muxarirun muxaqiqun waxaana la odhan jiray ama uu ahaaba min ashhari qudaati ahli lcilm ahlilcilmigii qudaada noqday qaadi wuxuu ka ahaa shaam qaadi wuxuu ka noqday masar kutub aada u qiimo badan ayuu leeyahay kutubtiisa waxaa ka mid ah kitaabka hadda sheekhu naqliga soo socda kasoo naqliyey ee ah almanhal rawi almanhal rawi intaanan sheegin ibnu jamaaca waxaa loo nisbeeyey oo uu mashhuur ku noqday in awowgiisi afraad loo nisbeeyo muxamed ibnu ibraahim ibnu sacadallah ibnu jamaaca waa maxay waa jadduhu raabic soo ma jadduhu raabic in loo nisbeeyo caan ku noqday markaasaa waxa uu mashhuur ku yahay ibnu jamaaca ibnu eesh ibnu jamaaca marka ahlucilmiga waxaa ka mid ah rag loo nisbeeyey awowyadood oo awowyadood nisbaynta loo nisbaynayo caanko ah waadix ikhwaan nacam ibnu jamaaca kutub aada u qiimo badan buu ka tigay oo abwaabteeda fariid ku ah fariid fariida ku ah abwaabteeda ku ah maxay kutub ku sheegan cala sabiili mihaal kitaabka ahlulcilmiga ay yidhaahdeen aadaabta aalibulcilmiga iyo cidda cilmi dhigaysa waxa uu ku yahay min anfas اlkutub ama cumda isaga ayaa iska leh maxaa la dhaha tadkiraة الsaamici wاlmutakalim fi adab اlcaalimi wاlmutacalim waxa uu leeyahay kitaabka almanhal الrawi almanhal الrawi waa kitaab magaciisa waxaa la dhaha almanhal الrawi fi mukhtasari culuumi اlxadiiث الnabowi waxaan nidhi waxaa jira kitaab uu leeyahay xaafid la dhaa ibnu salaax soo ma kitabka maxaa la dhaha culum lxadiis waxaa kaloo la ydhaha muqadimatu culum alxadiis ama muqadimatu ibnu salaax kitaabkaasi waxaynu nidhi e, e, fanka e, yani cilmu xadiid nabowi waxa uu ugu jiraa wuxuu ka yahay cumdo waxaanu ugu jiraa halka saxiixulbukhaari ugu jiro mutuunta walihada ahlulcilmigu aad bay ugu khidmeeyeen oo u sharaxeen kitaabkii ibnu salaax buu soo qaaday markaasuu ikhtisaariyey markaasuu kitaabka ibnu salaax muu tartiibsanayna wuu tartiibiyey wuxuu isla doontay shay kastaba meeshiisiibuu la doontay kitaabka gebigiisiiba wuu qeybqeybiyey qeyb walba qeybta ay munaasibka ku ahayd buu u geeyey mukhtasar buu ku sameeyo hadalka intii laga maarmayey buu ka saaray kadibna wuxuu u bixiyey almanhal rawi ceelkii cokanaanta ee ninka helaa ka cokanaanayay ee maxay ku saabsanaa fii mukhtasari culuumi alxadiid annabowi marka culuum lxadiid nabowi kitaabkii ku saabsanaa culuumulxadiiski ibnu salax ayaa halkan lagu ikhtisaariyey intii zubdada ahaydna waa lagu sheegay kitaabkaasi meelo badan muu yani intiisa badan ama in badanoo kamidii muu tartiibsamayna wuu tartiibiyey qayb walba qaybteedii buu la doontay si aanay u kala lumin si fahamku usoo dhowaado waxyaaba zawaaida iyo nafaaisana wuu ku dara kitaabkiibaa naqligan laga soo naqlinaya marka kutubtu abtirsiin lay leedahay kutubtu abtirsiin bay leedahay marka abtirsiimada kutubta taqaano kitaabkani kitaabkaasuu sharaxaya kani kitaabkani kitaabkaasu ikhtisaariyey kitaabkani kitaabkaasu tacliiqaad iyo tacaqubaad iyo kadabata ku samaynaya kitaabkani kitaabkaasaa lagu sarjaray kutubta abtirsiin bay leedahay ah. kutubtu abtirsiin bay leedahay ibnu jamaaca intii kumuu joogin almanhal rawi markuu arkay inuu qabuul helay oo waxa weeyaan dalabatulcilmigii ku intifaacday ayuu arkay meelo ishkaal galay markaasuu wuxuu sameeyey wuu sharaxay wuxuu ku sharaxay kitaab la dhaha alqowlu sawi sharxu manhali rawi alqowlu sawi sharxu almanhali rawi waana mabuuc isna waa la daacay ka horena waa mabuuc labada kitaabba waa mabuuc marka wuxuu yidhi ibnu jamaaca raximah llah asanadu sanadku huwa alihbaaru waa inaad ka waranto can ariiqi lmatni ariiqii matniga matniga wadadii matniga inaad sheegto weeye sanad waxaa looga jeedaa matniga iyo hadalka mucdee lasoo wado wadadii lagu soo naqliyey in la sheegaa sanad la yidhaahda oo sanadow xaggee lagaa keena wa huwa sanadku mauudga sanadihi ma'khuudun waxa laga soo qaatay imaa min asanadi lafdiga laba meelood midkoodun baa laga keenay imaa min asanad baa laga keenay oo sanadku waa maxay wa huwa sanadku martafaca waa wixii sareeya oo wacalaa kor naqda can safxiljabali waa waxa buurta salkeeda ka sareeya ee korka ka xiga ayaa sanad la dhahda sanad waxaa la dhahdaa shayga buurta salkiisa ka sareeya buurta dusheeda saaran ee kor kor saaran baa sanad la yidhaahdaa buurtu shardi maaha shay kasta oo meel meesha uu ku sugan yahay ka sareeya oo wax ka hooseeyaan sanad baa la dhaha waa shay murtafica maxaa sanad loogu bixiyey lianna almusnida ninka musnidkaa ah, qofka sanadka warinaya ama sheegaya yarfacuhu sanadkii wuxuu u rafcinayaa wixii uu sheeg yarfacuhu wixii uu soo naqlinaya wuxuu u rafcinayaa oo ilaa qaa'ilihi qofkii yidhi hadalku soo wado ciddii tudu kuu sheegaya soo ma markuu kuleeya hebel baa noo warramo hebel baa noo warramo hebel kala u warramo hebelle hebel baa u warramo hebelle hebel baa u warramo hebelle hebel buu ka maqlo hebel wuxuu yidhi hebel saa iyo saasuu nagu yidhi qofkaasi hadalkii wuu iska tiiriyey soo ma ha cid buu iskaga xawilay wixii ka yimaada iyagaa qaba war saa ma tahay markaas sanadkaa waxaa sanad loogu bixiyey waxaad moodaa shay meel matnigu inuu meel sare saarnaayo uu ninkan musnidka ahi matnigii kor u qaadayo oo uu gaadhsiinayo oo u tiirinayo ciddii laga soo wariyey waadix soo ma halkaa waa laga keenay waxaa dhici karta sanad maadaama aan nidhi sanad waxaa la idhaayo muxadisiini u yaqaanaan tiirinta la tiiriyo hadalka matniga ah ciddii tiri loo tiiriyo la sheego tiirintaasi waxaa sanad loogu bixiyey waxaa la shabahayaa matniga la tiirinayo iyo iyo shayga meeshii loogu talagalay meel aan meeshii loogu talagalay ka sarreeya ama shay buurta qaybteeda sare saaran oo sagxadda buurta aan ka sarreeya qofka gaadhaa wuu tiigsanayaa soo maa matnigiibaa waxaa lagu shabahay shayga halkaa saaran buurta guudkeeda ee safxuljabal ka hooseeya ee ka sarreeya baan u jeedaa markaasaa waxaa laga soo qaaday qofkii matnigii hadalkii ciddiisii u tiirinayay qof matnigii gaadhaya oo iska iska tiirinaya aw min qowlihim baa laga keenay hadalkay culimmadu yidhaahdeen ama hadalka ay dadku yidhaahdaan fulaanun fulaan sanadun weeye hebel ninka la idhaha waa sanad ay sanad maxaa looga jeeda ay muctamadun waa nin la cuskan karo oo ilaahay dabadii markay dhibi kugu timaado loo eeran karo waa nin laysku halayn kara de dee dadka qaar baa markay xaalada kugu cirto waraadhe maanta ninkii hebel mowtan war maya maya warba war hebel layskuma haleeye ukaay baa lagu odhanaya sooma marka ragga qaarna waad isku aaminaysa fulaanun fulaan sanadun ay muctamadun waa nin isku halayn leh fa sumiya waa lagu magacaabay alikhbaaru warankaad ka waramaysa can ariiqi lmatni matniga wadadii lagu soo mariyey sheegidaad sheegaysa waxaa lagu magacaabay sanadan baa lagu magacaabay oo maxaa loogu magacaabay liictimaadi lxufaadi waa cuskashaday cuskanayaan alxufaadu culimadii cilmiga xifdisanaa ee ahlulxadiiska ahaa fii sixati alxadiisi xadiiska ansixidiisa iyo wa dacfihi ama daciifnimadiisa waxay u cuskanayaan calayhi sanadkay u cuskanayaanoo dee raggan bay dabdigoodii iyo cadaaladoodii eegayaan markaasaa haddii dabdigoodii iyo cadaaladoodii wax ka si noqdaan xadiiskii waa la daciifinaya hadday dabdigoodii iyo cadaaladoodii toosaanna xadiiskii waa ansaxayayo xadiis qawiyu noqonaya sooma marka maadaama oo silsilada rijaalulisnaad iyo abtirsiintaasi waxaa sanad loogu bixiyey iyadaa loo ictimaadayaa ama ay ku xidhan tahay xadiiska sixadiisa iyo dacfigiisu maadaama iyada la ictimaadayo oo iyada loo cuskanayo saa awgeed baa waxaa laga keenay sanad fulaanun sanadun ay muctamadun waadexeekwaan wa hada alixtimaalu hadalkaa labaad iyo macnaha labaad baana qawiya oo aqwa min alawal ka hore ka qawisan siday aimadu ama culimadu sheegeen waadix hadalkaa u fiirso bal hadalkaasi waa hadal kooban sanad baa laguu sheegay wuxuu yahay iyo waxa sanad sanad loogu bixiyey waadix wahaaga wa ama alisnaadu isnaadkii miyaa fa huwa rafculxadiisi xadiiskii in loo rafciyo weeye ilaa qaa'ilihi isnaadku waa tiirin isnaadku waa maxay waa tiirin waa ficilku samaynayo qofka xadiiskii sanadkiisii ku warinaya ya xadaana fulan qaala xadaana fulan qaala ahbarana fulan qaala samictu fulana yaqulu samictu fulana yaqulu samictu rasuula اllahi sala اllah alيh wasalam yaquulu qofkaasi hadalkaa wuu iska tiiriya ficilkaa uu samaynaya waxa la dhaha isnaad tiirin qolada balaaaduna de isnaadka cilmi kale u yaqaanaan soo maa arsasaa ma ha maay iyaguna de iyaguna qaab kale isnaadka way adeegsadaan musnad iyo musnadu ilayhi iyo isnaad iyo magaras ya hagaag wa ama alisnaadu isnaadki miya fa huwa rafcu lxadiisi xadiiskii in loo kor yeelo weeye in loo tiiriyo weeye ilaa qaa'ilihi ciddii tidhi wlmuxadiiuuna nimanka muxadisiin la ydhaahna yastacmiluuna way isticmaalaan asanada sanadkay isticmaalaan iyo walisnaadka labadaa lafdi waxay u isticmaalaan lishayin waaxid ay limacnan waaxid macno keliya u isticmaalaan oo mararka qaar baad arkaysa halkii ay sanad iyo isnaad yani iyagoo marba mid sheegaya macno qurana u wada isticmaalaya waa qariib wlmru qariib wlmru qariib <clears throat> waa sidaa weeye marka macna sanad walisnaad macnaheedu waa sidaa haddii la kala farqiyo waa in la idhaa midina waa waa silsilada matniga loo maro lafteeda sanad la idhaahdaa oo imaam bukhaari muxuu nagu yidhi imaam bukhaari raximah llah wuxuu nagu yihi xadaana alxumaydiyu qaala xadaana sufyaanu qaala xadaana xadiiskii inama alacmaalu biniyat sanadkiisii caankaynu sheegnay imaam bukhaari lafdigaas sanadkaa uu sheegay abtirsiintaa sanad baa la yidhahdaa xadiiskaa ku wariyey isnaadna waxaa la idhaha tiirinta iyo sheegidda uu sheegayo ficilka uu samaynayo qofka sanadkii warinaya sidaa waa lagu kala farqiya ahlulcilmiga muxadisiinta in badanoo kamidna isku macna u isticmaasha waadix akhwaan isku macna ayuu isticmaala oo sanadki isnaadku agtooda waa maxay waa isku mid weeye intaasuu sheekhu kuu sheegay wuxuu inoo sheegay macna sanad wuxuu inoo sheegay sanad xaggee laga keenay luuqad ahaan wuxuu inoo sheegay alisnaad wasanad in macno qura loo wada isticmaalo macna almatni matniga macnihiisu waa maxay ila wanagnidh xadiiska nebigu wuxuu ka kooban yahay matni iyo sanad soo ma ya labadaasuu ka kooban yahay qaala bnu jamaca ashaaficiyu raximah muxuu u leeyahy sheekhu ashaaficiyu waxaa jira ibnu jamaac kale oo aan shaaficiye ahayn maaragta markaa waa maqsuud hadalku qaala ibnu jamaaca ashaaficiyu raximah اllah fi lmanhal الrawi maxaan kugu uri almanhal الrawi fi mukhtasari culuumi اlxadiid annawowi magacaanta dhammaystiro magacaanta dhammaystiro almanhal الrawi fi mukhtasari culuumi اlxadiid annabowi oo muxuu kitaabkaasi ku saabsan yahy baan nidhi kitaabkii culuum lxadiis ibnu salaax xaafid ibnu salaax ayaa lagu ikhtisaariyey waana lagu tartiibiyey markii la ikhtisaariyey la tartiibiyey ee shay walba meeshiisii la dhigay ee aqsaam iyo anwaacdiisii uu lahaa laysla doontay ayaa zawaaid iyo fawaaidna lagu daray markaas waxaa loo bixiyey almanhal rawi ya ceelkii cokanaanta ee ku saabsanaa culumu xadiii nabowi soo ikhtisaarintiisa qofka intan hela waa nin cokan buu noqonaya wey dama garat ya waxaynu lagu sharaco wuxuu ku sharxay kitaab la yidhaahdo alqowlu sawiyu sharxu almanhal arawiy alqowl sawiy sharxu manhal arawiy <clears throat> waayahay <clears throat> wuxuu yidhi markuu matniga sharaxayay ibnu jamaca wabnu jamaaca kaljamaaca aljiim waa maftuuxa huwa maa yantahi ilay huwa matnigii maa shay weeye oo yantahi uu ku dhammaado ilayhi isaga uu ku dhammaado gaayatu sanadi sanadka gaayadiisii iyo yoolkiisii oo min alkalaami ah huwa maa shay weeyaan yantahi ilayhi uu ku dhammaado gaayatu sanadi sanadkii la soo arooriyey oo min alkalaami hadalka sanadkii ku dhammaado ee sanadka lagu soo naqlinaya matni la yidhaahda macnaheedu haddaynu si kale u sheegno matni iyo sanad waxa weeye waa sheege iyo la sheege maxaan kugu iri waa sheege iyo la sheege waa soo dhoweyn waa ciddii shaygan soo soo warisay iyo wixii la wariyey iyo wixii la wariyey walaada ahlulcilmiga qaarkood waxa dhahn alraawi walmarwi kii wax wariyey iyo almarwi ka la wariyey saasay u tilmaameen sanadkiima timi waayahay wa akhduhu soo soo dhambalashadiisu matni xaggee laga keenay matni xaggee laga soo dhambala wa akhduhu matni soo dhambalashadiisu imaa min almumaatanati ama mumaatana laga keenay mumaatana oo mumaatana waa maxay wa hiya almubaacadatu fi lghaayati waa shayga halkuu ku arooro almubaacada fi lghaaya waxa weeyaan shaygu halkuu halku sal dhigo shaygii la soo waday halkuu salka dhigo ayaa la yidhaahdaa lianna almatna maxaa yeele matnigu ghaayata sanadii sanadka yool sanadka wixii loo soo arooriyey matniga dartii bu ahaa in matniga lagu sheego sanadka maxaa loo sheegay si matniga loo sheego marka matnigu waa haayada uu ku dhammaanaya sanadku soo maa ama yoolkii loo keenay marka mumatana laga keenay markaas mumatana waa maxay waa almubaacadatu fi lgaaya waa shayga in yoolkiisi iyo halkii uu socday la gaadhsiiyo waadix ikhwaan aw min almatni ama lafdiga matniyaa laga keenay oo matniyo maxaad ahayd wa huwa matnigii maasaluba waa wixii adkaaday maasaluba waa wixii adkaaday ow irtafaca ka kor noqday min alardi dhulka shayga intuu adkaado isqabsadee dhulka kor looga qaaday ayaa matni la yidhahda ee adag aan aayar ku jabaynin macnaheedu waa maxay matniga matni waxaa loogu bixiyey matnigani waxa uu qawi ku yahay sanadkiisan marka hadduu sanadkiisu matnigaasi kolba siduu sanadkiisu yahay ayay quwadiisu ku xidhantah ninka matniga sheegaya ee sanadkan ninka matniga sheegaya sanadkiisii u soo arooriyeyna matnigan wuu xoojiyey oo wuxuu ku xoogoobo ayuu siiyey saa awgeed baa waxaa looga keenay min almatni wa huwa maa saluba wartafaca min alardi liana almusnida maxaa yeelay ninka sanadka warinaya musnadka tiirinaya yuqawiihi matnigii wuxuu ku xoojinaya bisanadi sanadkiisi iyo buu ku xoojinaya wayarfacuhu wuxuu u kor qaadayaa ilaa qaa'ilihi qofkii yidhi buu sheegayaayo ammaanadii buu gudanayaayo xilkii hadalka soo socda wuu iska wareejinaya wuxuu le ciddaasaa tidhi wixii ka soo baxaba ha walaada muxadisiintu waxay yihahdeen man asnada faqad axaalak ninka sanadka kuu sheegay saaxiibo waa ku wareejiye man asnada faqad axaalak waa hagaag marka sanad halkaana waa laga keeni karaa oo in looga waxaan jira matni halkaana waa laga keeni karaa in looga jeedo in min almatni laga keenay oo micnaheedu ay tahay qofka sanad matniga sanadkiisii ku warinayaa sanadkan wuu xoojinayaayo wuxuu u yeelayaa quwo iyo awood si yar aan lagu dafiri karin waadix ikhwaan hay macno saddexaad buu sheegayaa sheekhu aw min tamtiini lqawsi ama waxaa laga keenay min tamtiini lqawsi qawska in lagu in lagu laalaabo in lagu xidho bilcasabi in u lagu laabo oo lagu adkeeyo qawska ma taqana horeahe laabkiiyo qaansada qaansadu dee waa xagal soo maaha waxbaa la ysugu xidhaa maaragtaad si aanay si ay u qabato muraadkii laga lahaa soo maha marka bilcasab waa maxay in laysugu qabto maydhax iyo waxa la midka ah waxa weeyaan in laysugu in laysugu xidho qawskii wa huwa waxa weeyaan shaduhaa adkaynteeda bihi isaga lagu adkeeyo iyo wa islaaxuhaa ku hagaajinteeda qawsku ilaa iyo sidaa loo xidho dee leebka inuu kuu gano oo uu awooddaa yeeshaa suurtogeli mayso saa awgeed wuxuu ku leeyahay war min tamtiini qaws baa laga keeno sanadkani matnigani qawi noqon maayo macno yeelan maayo la xujaysan maayo xujo noqon maayo lagu dambaabo ka tegidiisa ilaa iyo sida qawskaa loo adkeeyo saaxiib oo loo xarka xidho oo lagu dadaalo uma sanadkiisii la sheego markaa saasaa loogu bixiyey isagana matni loogu bixiyey waa laba hadal ayuu hadda almanhal rawi ka naqliyey oo qiimo badan waxaa kaloo laga faa'iidaya nuquushan ayuha lkhwa inaad luuqadii cilmiga barato iyo tacbiirkii ahlulcilmiga inaad barato maaragtaad tacbiirkii ahlulcilmiga inaad barato cilmigu wuxuu leeyahay luuqad ha luuqad buu leeyahay cilmigu lagu sheego loo adeegsado ehelkiisa lagu yaqaano sharafi ka muuqato karaamo huwan ayuu cilmigu leeyay cilmigu ayuu leeyay cilmigu wuxuu leeyay murua waxa la dhaha muruat sharafta ilmigu cilmigu sheegidiisa iyo alfaadiisa iyo isticmaalkiisa iyo sharixidiisa iyo dhigidiisu waxay leedahay muruay leedahay muru muruadaana baran maysid ilaa bitamarus inaad in badan faraa ku hayso oo aad fardafuul noqoto oo aad iyo habeen ku taagnaato oo ay xaaladaadu noqoto fuulimaad waa fara ku hayn maaragtaad saa ay noqoto saasaad luqatu ahlilcilmi aad ku heli karaysaa amaratu cilmi lxadii amarada iyo midhaha uu leeyahay cilmulxadiid midhaha uu leeyahay maxay tahy amaratu cilmi xadii cilmiga la dhaa cilmu xadii hadda midhihiisa amaratu hada cilmi cilmigan amaradiisu huwa tamyiizu waa in la kala sooco baynamaa habata naqluhu can nabiyi sal اllahu alayh wasalam huwa tamyiizu waa in la kala sooco baynamaa habata naqluhu wixii soo guurintiisu ay ka sugan tahay can اnabiyi sal اllahu alayh wasalama nebiga ay ka sugan tahay wamaa iyo mid in la kala sooca weeye lam yahbut aan ka sugnaanin can nabiyi sal llahu alayh wasalam anabi ka sugnaan cilmigan marka laysku xooriyo warkiisa faa'iidada iyo qiimaha iyo midhaha uu leeyahay iyo gaayada iyo hadafka iyo ujeeddada laga leeyahay waxa weeye waa in la kala sooco wixii nebi maxamed sala allahu calayh wasalama ka sugan ee laga soo naqliyey laga wariyey iyo waxyaabaha nebi maxamed laga wariyey ee nebigeenna sala allahu calayh wasalama ka sugnayn in la kala saaro wey oo rasuulkeena sal allahu alayh wasalam waxaa laga yaba inaad isweydiiso su-aala tale o waa sidee waxaa nebiga ka sugnayn baa jira allah war waa maxay saas ya inaad siraaba laga yaabo ah. eh, nin baa beri lagu yidhi xadiiskaasi nebiga waa daciifa nebiga kama sugna adaa daciifa buuri ya leesh wuxuu haystaa wax kastoo nebi maxamed looga sheegay inay sax yihiin a xadiiska nebigu daciif maa idinkaa ducafaa idinka saasuu leey ya ninkaas war miyo ayaa sheekh war maayo hmm. rasuulka sala allahu alayh wasalama mucjizaadkiisii ama dalaa-ilu nubuwatihi waxyaabaha nebinimadiisa ku tusinaya ee uu sheegay waxaa ka mid a ah. ee iyagoo aan dhicin uu sheegay mar ee dabadii u dhacay sidii uu sheegay waxaa ka mid ah inuu nebigu yihi sal allahu alayh wasalam waxaa iman doona kuwo beenaalayaala oo soddon ah oo dajaaliin ah oo mid walba nebinimo sheegan doona yana iman ya a alla maxaa mid nebi iska sheegta waxaa ka mida ah mucjizaadkii dalaaishii nabigeena alayhi salaatu wasalaam inuu nabigeenu sheegay in dadka qaarkood ay been ku been abuuran doonaan maalintuu xadiiska nabigeenu saxaabadiisa u sheegayey saxaabadiisa ridwaanullaahi calayhim kuma jirin nin ku been abuurtay nebi maxamed aleyh isalaatu wasalaam oo war aanu odhan dadka u sheega rasuulku sala allah alayh wasalam abad haddana nebigu muxuu ihi man kadaba calaya ha mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar ninka been iga sheega booskiisa isagoo u kasayana been iga sheega ee been iga wariya isagoo ay ukas ka tahay oo aan wahmi iyo gefka ahayn booskiisa jahanamuu gelayaa booska kasii diyaarsado nabig ala slat slam nebigu wuxu uhi man xadaa canii bixadiiin yuraa anahu kadib aw yaraa anahu kadib fahuwa axadu eesh fahuwa axad lkaadibeyn ama axad lkaadibiin nebigu muxuu ishaaraya inay kuwa saasi iman doonaan ayuu ishaaraya nabig alayh isalatu wasalaam wa ficlan sidii uu sheegay u dhacday rasuulka sala allah alay wasalam dad badan baa nebi maxamed waxay u tiiriyeen waxaanu rasuulku sala allahu alayh wasalam odhan oon sal yaraad lahayn idaa acyadkum lumuur facalaykum biasxaabi lqubuur lafdiga kalena fastaciinuu biasxaabi lqubuur markay idinku adkaato ay jiqjiqaatiga gaadho waxaa maciinsataan oo kaalmaysataan kuwa qubuurta ku jira qaar baad ka iyo wax taa iyo wax lamida ah intay wariyeen u haystay inuu nebi maxamed yiri sal allah alay wasalam wa ahlu lcilmi bixadiisi rasuuli illaahi sal allah alayh wasalam qaatibatan mujmicuuna ana hada kadibun mawduucun mukhtalaqun calaa rasuuli illahi laa asla lahu el allaala meeluu nebi maxamed saa guri lama hayo sal allah alayh wasalam waana hadal been ah oo kadib ah ida aciyatkum lumuur facalaykum biasxaabi lqubuur fastaciinuu biahli lqubuur kuwa qubuurta ku jira kaalmaysta oo iyaga barya oo iyaga weydiista saa yeela maxay shareecadu ka digaysa shirkiga sharcigu ka digay muxuu ah idan rasuulka sala allahu alayh wasalama wax badan oo laga sheegay oo loo tiiriyey oo aan ka ansixin baa jira cilmigan faa'iidadiisa iyo inaad kala saarto wixii in la kala saaro oo la kala saafo oo la kala shiilo wixii nebi maxamed ka sugnaaday sala allahu alayh wasalam oo loo bixiyo oo la ogaado inuu yahay maqbuul la aqbalayo oo la ogaado inuu yahay maqbuulun muxtajun bihi la xujaysanayo oo lagu dhaqmayo oo hadduu amar ku saabsan yahna lagu dhaqmayo hadduu nahyi ku saabsan yahna wixii uu diiday laga tegayo oo la xujaysanayo waxa weyaan fi lcibaadaat fi lmucaamalaat fi lmuctaqad kullu la xujaysanayo iyo in la kala saaro la kala saafo wixii aan nebiga sala allahu alayh wasalam ka sugnayn oo la caddeeyo inaanu nebi maxamed ka sugnayn dabeedna aan la xujaysanin aan waxba laga soo qaadin waxa weyaan aan cibro loo samaynin aan nusuusta sharciga ee saxiixa ee qur-aanka iyo sunadii ansaxday lagu ictiraadin waa kaa ah, walihada imaam shaafici muxuu raximah llah waman alaba alxadiida qawiyat xujatu ninka xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalama yaqaana ee sunadii rasuulka sala allahu aleyh wasalama ka feero buuxsaday ee sunadii rasuulka sala allahu aleyh wasalama bartay qawiyat xujatuhu xujadiisu waa ninay xujadiisu qawi tahay leesh qur-aanka hadduu mid qalad u daliishado xadiis nebi baa la duldhigayaayo loo sheegayaayo ama asxaabada rasuulka tafsiirkoodii baa loo sheegayaayo waxa weyaan inta wixii nabi maxamed ka sugnaadaa lagu fasiraya qur-aankiyo istidlaalkiisa waa la jebinaya aragta haddii uu axaadiis aan sugnayn qabsadana waxaa la odhanaya ma sugnaa lagaa yidhi ma sugnaa ayaa lagaa yidhi anigu ka shekeeyey ninkii culimadeeda nin kamid inoo sheekh kamid inooga shekeeyey nin baa saylad yimi saylad <laughs> markaasu wuxuu yidhi nin dee iibinaya neef uu keenay saylad ayuu ku qabsan iska laalaad wankan soo ma aragti waa wankaygi calaamadaasu leey kan kaluu leey kan kaluu leey kii lagu haystayna waa iska aamusanyeen waa eegey de saaka seelada xabadan kula soo ka laha ya markuu dhamaysto aadam ma dhamaystaha bariduu qabtay wuu aadar waa lax lagaa yidhi <laughs> ya <laughs> adeer adeer waa lax lagaa yidhi khalaas wux manta dhuray oo dhamayso ka kax marka qaar badan oo nebi maxamed beeno badan ka sheegaya ayaa u baahan in la adeer waa lax lagaa yidhi taasay u bahanya in lagu dhaha mana suurtagalaha inaad cadayso waxa uu nebi maxamed u tiiriyu xujaysanayaa inaanay inaanay xujo ahayn ilaa inaad cilmigan barato mooyaane oo aad xadiiskii rasuulka sal allah alay wasalam ee saxiixaa ka fara buuxsato mooyaane ma suurtagala ah. amaratu hada cilmi cilmigan amaradiisu huwa tamyiizu weeyaan in la kala sooco baynamaa habata naqluhu baynamaa baa la kala soocaya shay baa la kala soocayaa habata uu ka sugnaaday naqluhu can nabiyi sal llahu alayh wasalama nabiga ka sugnaaday nin maxaa ku sali weyde wamaamaa la kala soocayaa lam yahbut aan ka sugnaanin can nabiyi sal llahu alayh wasalam nabiga ka sugnaanin falwalu ka hore yucmalu bihi falwalu ka hore ee nebiga ka sugnaaday yucmalu bihi waa lagu camalfali wa yuxtaju bihi waa la xujaysan waa lagu camalfali fii jamiici abwaab fii jamiici mayaadiin lcilm Eh, iyo mayaadiin sharci waa lagu camal fali sawaan fi lcibaadaati aw fi lmuctaqadaat aw fi lmucaamalaat aw fi tawxiid aw fi lcaqiida aw fi eh, ma yatacalaqu bilgeyb bywmi اlqiyaama bilakhbaari اlghaa'iba aw nebigu sheega sal l sl kullaha waa la xojaysanaya yucmalu bihi wa yuxtaju bihi camalfalkiisuna waa maxay haddii camalu yeena in lagu camal falo hadduu caqiido yeena in la caqiideeyo oo la rumeeyo wayuxtaju bihi waa la xujaysanayaa oo ciddii waxa wey adila laga soo axkaam baa laga dhalinaya waa waajib waa sunne waa muxaram waa makruuh adila waxaa laga dhalinaya axkaam wathani ka labaadoo nebiga ka sugnaaninna ka kaa hore nebiga ka sugnaaday muxadisiintu maxay u yaqaanaan maqbuul soo maa hahay wathani ka labaadna oo aan nbiga wixii aan nebiga ka sugnaaninna laa yucmalu bihi lagu camalfali maayo walaa yuxtaju bihi la xujaysan maayo walaa yuxtaju bihi la xujaysan maayo iyadana sheekhu halkaa wuu ilaaqay halkaa wuu ilaaqay iyadana inaan la xujaysanayn laguna camalfalayn xadiiskaa nabiga ka sugnayn sal alla alay slam hase yeeshee warkaasi waa sidaa uu sheegay ilaa fii masalatin waaxida oo khilaaf ku sugan yahay oo inoo iman doonta oo sheekhu isagu sidii agtiisa raajixa ka ahayd oo labada qowl mid kamida ah ayuu qaatay uu ku socday oo waa maxay xadiiska daciifka ee fadaail acmaal ku soo arooreen axkaami ku jirin ma lagu camalfalaya xadiiskii daciifka dacfigiisu dhow yahay yasiirka yahay fii fadaail acmaal ma lagu camalfalaya mise laguma camalfalayo laba qowl baa ku sugan oo waa laysku khilaafsan yahay qowlka sheekhu wuxuu maray odhanaya xataa fii fadaail acmaal inaan inaan loo xujaysanaynin kaanahu ina leeyahay intii nabiga ka ansaxdaybaa ee fadaaila inagu filan maaragtaan ka masalaa saasu iyadana u ilaaqay markaasaa ula soco awalu man dawana fii culuumi alxadiid halkana sheekh wuxuu kaga warramaya ciddii ugu horreysay ee cilmulxadiidka kutub ka qortay macnaheedu waxa weeye cilmulxadiid taariikhdiisu waa maxay kitaabka markaynu bilaabaynay su-aal baynu isweydiinay ah cilmigani ma cilmi bidcaabaa horto mise waa cilmi jiri jiray soo ma halkan baynu dib ugu dhignay inaynu kaga jawaabno darsigeenna berri ba ka qaadayno halkan bidn اllahi tacalى subxaanaka allahuma bxamdik laa ilaha ila anta astaغfiruka waatuub ilayk